baab yahay karaahiyati الnfk in la diiday oo la karaahiyeystay afuufkii la afuufayay fi الsharaabi cabitaanka cabitaanku qofku markuu cabayo inuu afuufo ama kulayl dartii ha ahaado ama wax yaroo saxaroo saaran dartii ha ahaado wuxuu ahaadaba in la afuufaa ma bannaana can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu ana nabiya sala allahu alayhi waalih wasalama nahaa nebiga alle waa diiday can innafkhi afuufkii buu diiday fi sharaabi cabitaanka la afuufayey faqaala rajulu nin baa nebiga la hadlay marka wuxuu ku yidhi alqadaatu araaha fi linaa wasakh yar baan ku arkayaa saxar baan ku arkayaa qadaadku waa saxarka araaha waxaan ku arkayaa fil inaa'i weelkii fa qaala markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi arhiqhaa waa balqankii weeyaano wax yar iska daadi haddaba ama ka bixi lafdiga saas isna waa soo arooray qaala wuxuu yidhi innii laa arwi min nafasin waaxid innii anigu laa arwaa ka dhergi maayo min nafasin waaxidin hal mar cabitaankii ah hal mar oo aan kabadaa ku dhargi maayo qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu slam macnuhu waa maxay afka sidaan ugu hayan ugu neefsanaya marnaan u cabbayo anoo weelkii afka ku haya sidaas weeyaan macnihi marka haddii aan dhaho aan ka soo qaadaya markaan neefsanayo kama dhargin buu yidhi weli biyihii ama cabitaankiiba maanan ka dhargin innii anigu laa arwaa ka dhargi maayo ka oonbixi maayo min nafasin waaxidin ku oonbixi maayo nafasin waaxid hal mar cabitaankii ah oo aan afka geliya ku oon bixi maayo qaala nebigu wuxuu yidhi faabina alqadaxa abinna ay fa abcid weeyaan fogee alqadaxa weelka ka fogee idan haddaba can fiika afkaaga cab oo mar allaala markay neef ku qabato afka ka qaad neefso haddana cab sidii oo kale rawaahu tirmidiyi ayaa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi xadiidun xasanun saxiix وcan ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma ana nabiya salى اllahu alayh walih wasalam nahaa nebiga alla waa diidey an yutanafasa in lagu neefsado fi linaa'i weelkii aw amase nebigu waa diiday an yunfaka weeyaan yunfaka aw yunfaka ma in la afuufo fiihi weelka gudihiisii in weelkii qofku uu afuufo ama adigoo cabaya inaad ku neefsato gudihiisii nebiga labadaba waa diiday rawahu tirmidiy wa qaala xadiiثu xasanu صaxiix caafimaadkana sidaasuu ku jiraa baabu bayaani jawaazi shurbi qaa'ima wuxuu u baab yahay bayaaniljawaaz inay bannaan tahay bayaan caddayntii weeye jawaazi shurbi cabitaankii in ay bannaan tahay la cabayay qaa'iman adigoo taagan adigoo taagan inaad wax cabbi karaysa way bannaan tahay laakiin waa bayaani sidoo kale in la caddeeyo ana alakmala sida habboon waalafdala wanaaga badan ashurbu cabitaan weeye qaacidan isagoo qofka fadhiya inuu cabo way bannaan tahay istaagii laakiin waxa ka habboonoo ka wanaagsan inuu fadhigii ku cabaa fiihi waxaa ku soo arooray xadiidi kabshata saabiq gabadhii kabsha ahayd xadiidkeedii baa ku soo arooray wa can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi saqaytu nabiya sala allahu alayh waaalih wasalam nebiga allaan waraabiyey xajulwadaac min zamzama ayaan ka waraabiyey fashariba nebigu waa cabbay wa huwa qaa'imun isagoo taagan buu cabay muttafaqun calayh meesha marka waxay u deliil tahay in la cabbi karayo aynan dhib lahayn qaar ka mida ah culimmaduna waxay yidhaahdaan xajul wadaac bay ahaydoo meeshoo dhan baa zaxmad ahayd oo ciriiri bay ahaydoo meesha hadday sidaasoo kale tahay dhib male istaaggii waa laysaga cabbi karaa wa can inazaal bni sabirata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi ataa caliyun radia allahu tacaala canhu ataa waxaa yimid ama utiya waa loo keenay caliyun radia allahu tacaala canhu baaba araxbati ama isagaa yimid ama waa loo keenay isagoo baab araxbati jooga baab araxba waa albaab ay lahayd kuufa masaajidkana meesha ku yaalay halkaasaana xaruntii cali ahayd radia allahu tacaala canhu ardaa haddii marka weelkii loo keenay fashariba waa cabay qaa'iman isagoo taagan cali arrintan wuxuu u samaynayana waa kan hadalkanuu daba dhigi doonaa maxaa dadka qaarkiiyo gunuuno leh in istaagga wax lagu cabo ma bannaana arrintan iyadaana aad uga dayrinayuu maqlay fashariba isna waa cabay qaa'iman wa qaala wuxuuna yidhi innii anigu ra'aytu waan arkay rasuulallaahi baan arkay sala allahu calayh waali wasalam facala sameeyey kamaa ra'aytumuunii sidaad ii aragtaan facaltu inaan sameeye oo kale sidan hadda aan sameeyey oo kale ayuu nebigu sameeyey oo macnuhu waa maxay istaaggan aan wax ku cabay oo kale ku cabay nebigu oo anigu maaha waxaan iskala imide nebigaan arkay calayhi salaatu wasalaam marka raad baan hayaa weye rawaahu albukhaariyu baa warinaya wa ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kunnaa waanu ahayn calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wali salam bni cumar cabitaan bay maraysay cunnu ku dari doonaa isagu kunnaa waxaanu ahayn calى cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wali wasalam waagi nebiga waxaanu ahayn na'kulu kuwa cuna wanaxnu annaga oo namshi soconayna wanashrabu waa cabaynay wanaxnu annaga oo qiyaamun taagan waagii nebiga calayh salaatu wasalaam annagoo soconna ayaanu wax cunayn oo cabaynay annagoo taagan baan wax cabaynay macnuhu waa maxay idaafadu u idaafaynaya ilaa zamani nabiyi sala اla alay slam waxay deliil u tahay inuu nebiga intuu arkay uunan ka hadlin intuu nebiga arkay calayhi salatu salaam inuunan ka reebin iyagoo socdoo wax cunaya iyagoo taaganoo wax cabaya intaba inuu nebigu arkay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka inay bannaan tahay oo jawaas ay tahay ayay daliil u tahay siduu sheekha u baabayey raxmat ullahi tacaala calayh rawaahu tirmidiyu ayaa warinaya waqaala xadiiun xasanun صaxiix wacan camr bni shucaybin waxaa laga wariyey can abiihi can jaddi awowga awowga labaad weeyaano waa camr bni shucayb can abiihi waa shucayb can jaddihi waa muxamed laakiin awowga runtii halkan laga hadlayo waa cabdulahi bni camr bni caas wey saxaabigii ahaa radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi ra'aytu waan arkay rasuul اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam baan arkay yashrabu isagoo cabaya qaa'imanta isagoo taagan wa qaacidan isagoo fadhiya labadaba inay bannaan tahay bay daliil u tahay rawahu tirmidiy waqaala xadiiثun xasanu صaxiix وcan anasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu alيه ali wasalam annahu nebigu nahaa waa diiday an yashraba arajulu qofku inuu cabo qaa'iman isagoo taagan rajulkan waa tii qofka ahayd weeye nahaa waa diiday an yashraba arajulu qofka inuu cabo waa diiday qaa'iman isagoo taagan qaala qataada wuxuu yidhi faqulnaa lianasin waxaan ku niri falaklu ka waran qaala wuxuu yidhi dalika ashar kaasaaba ka sii shar badan aw ahbas ama kaabaa ka xunba kaasaaba ka sii xun buu yidhi rawaahu muslimu baa warinaya wa fii riwaayatin lahu riwaayad kale imaam muslim uu warinayay waxay odhanaysay ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam zajara waa reebay can shurbi cabitaankii qaa'iman istaagga lagu cabayo nebigu waa reebay nebigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam macnaha waa laga habboon yahay salka dhulka dhig cabitaankaagii cab haddaadan haysanin oo aynan suurtagal ahayn salka in dhulka la dhigana dhib ma leh markaa waa kuu bannaan tahay laakiin waxaa habboon oo wanaagsan siduu sheekhaba u baabeeyey wabayaanu ana alakmala walafdal shurbu qaacida sida habboon ee wanaagsan waxay tahay inuu qofku la fadhiisto wcan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal اllah alay slam wuxuu yidhi laa yashrabanna axadu minkum laa yashrabanna waa nahyi weeye nebigu inaga reebayo laa yashrabanna yuunan cabin axadun qof oo minkum idinka idinka mida qaa'iman isagoo taagan isagoo taagan yuunan cabbin qofkiin faman nasiya marka qofkii halmaama qofkii halmaame istaagga ku cabba falyastaqi ha ismunqaaciyo wey ha ismatajiyo macnuhu waa maxay nahyi adag wey haddii aynan suurtagal hadday mar walba suurtagal kuu tahay inaad fadhiisato fadhiiso cab saasaana caafimaadka u wanaagsan adibada casriga ahna sidaasay hadda qireen laakiin haddaadan heli karaynin dhib male in sha allah sidaas weeyaan sida loo jamcinayo axaadiista baabka baabu isticbaabi wuxuu u baab yahay in la jeclaystay kownu ahaanshaha saaqilqawmi ka dadka waraabinaya inuu noqdo aakhiruhum ka u dambeeya shurban cabitaan qofka dadka waraabinaya inuu isagu noqdo ama dadka wax u qaybinaya inuu noqdo ka u dambeeya isaga qofka u dambeeya وcan abi qataadata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canh arabciy bn alxaariث baa la ohan jiray radi allahu tacala canhu arضah can الnabiyi salى اllahu عalayh wali waslama qaala wuxuu yidhi saaqi اlqowm ka dadka waraabinaya aakhiruhum weeyaan ka u dambeeya shurban cabitaan ka dadka waraabinaya ama wax u qaybinaya waxay ahaataba waa ka dadka u dambeeya cabitaanka rawaahu tirmidiy ayaa warinaya wa qaala wuxuuna yidhi xadiiثu xasanu صaxiix xadii xasan oo saxiix ah weyaan bal asalkiisu fii saxiixi muslim iyo meelaha lamidu ku soo arooray baabu wuxuu u baab yahay jawaazi shurbi in la cabo inay bannaan tahay min jamiici alawaani weel kasta in wax lagu cabi karaya inay bannaantahay hayr اdahabi weel kasta in wax lagu cabi karo oo aaahirati aahir ah shardigu waa inuu daahir yahay weelkaad wax ku cabayso weel kastana wax waa lagu cabi karaa hayr اdahabi wاlfida waxaanan ka ahayn dahab iyo fida silvarkii ama qalinkii waxaanan ka ahayn iyo dahabkii labadaa waxaanan ahayn oo dhan wax waa lagu cabi karaa way bannaan tahay oo jaais weeyaan haduuba aahir yahay hadduu najaaso yahay laakiin maya wa jawaazu sidoo kale waxaa bannaan alkarcibaa bannaan karcigiibaa bannaan macnihiisu waa maxay wa huwa shurbu waa cabitaan weeyaan bilfami afkii in la fuuqsado wey min annahri webigii iyo waayrihi biayri linaa'in weel la'aan walaa yadin iyo gacan la'aan afka inta la geliyo in la fuuqsado hmm. wa taxriim isticmaali iyo sidoo kale inay xaaraam tahay in la isticmaalo inaa'i dahabi weelka dahabka iyo walfidati weelka qalinka ah fi shurbi cabitaan walakli iyo cunid wاaahirati wاطahaarati iyo weyse iyo qabays wuxuu ahaadaba wasaa'ir iyo wax allaal wixii intaa ka soo haray wujuuhil isticmaali wax allaal iyo wixii isticmaal ah. oo macnuhu waa maxay lagama dhigan karo maalan guluusyada shaarka aad xiranaysa kama dhigan kartid oo kabihii laguma qurxin karayo oo wax allaaliya wixii qofka bini aadamku isticmaalayay oo dhan baa loola jeeda weelashii qaadooyinki fargeetooyinkii koobabkii sii wata وعn أنس بن mالك رضي الله تعالى عنه قاal waxa loo diidan yahayna quluubta dadka masaakiinta la ilaalinaya islaamku وعn أنس بن mالك رضي الله تعالى عنه qaala wuxuu yidhi xadaرت الصلاaةu salaadii baa timid wakhtigeedii faqaama waa istaagay man kaana qofkii ahaaday qariiba daari daartiisu miday dhowdahay ilaa ahlihi reerkiisa وbaqiya qowm dad baa haray faأtىa rasuulu الlahi salى الlaه عليه لي وsلم rasuulka allaa yimid rasuulka ale sal slm fa utiya rasuul sala sal la alay slam dheh nebiga allah loo keenay macnuhu wuxuu oola jeedaa dadkii guryahoodu dhowaayeen salaaddii hadday timid waa istaageen oo waxay isu diyaariyeen salaaddii inay galaan dad baase jira gadaalka yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay ayaa fa utiya rasuulullahi llahi sal alay slam rasuulka alla waxaa loo keenay bimikhdabin baa loo keenay oo min xijaaratin weel dhagax ah asalkiisa weel ah dhagax laga qoray marka weelkan la keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam ma weyse qabo saxaabadu ma weyse qabaan badankooda dadkii guryahooda meelaha ka dhowaayeen waa soo weysaysteen oo waa soo noqdeen dadkii laakiin guryahoodu fogaayeen weyse lama hayo maxaa la samaynaya salaaddiina waa taagan tahay leena marka nebiga calayhi salaatu wasalaam weelka dheriga ah ayaa loo keenay oo ay biyo ku jiraan min xijaaratin fasaqara almikhdaba weelkiibaa ku yaraaday muxuu ku yaraaday an yabsuta inuu fidiyo fiihi nebiga calayh salat slam gudihiisa ku fidiyo kafahu sacabkiisi aad buu u yaraaday macnaha gacantii uguma fidaysa nebiga calayh salat slam sacabkiisii ma fidayo fatawada'a marka weelkii biyo yar baa ku jira nebiga calayh salat slam gacantiisuu geliyey hadduu geliyey weelka ma wada waasic u noqonaynin gacanta nebiga calayhi salaatu wasalaam in allaal intay waasic u noqonaysay buu fidiyey weelkii biyaha ku jiray waa soo burqadeen fatawada'a alqowmu dadkiibaa ka wada weysaystay kulluhum dhammaantood qaaluu marka anas ibnu maalik baa la weydiiyo waxaa lagu yidhi kam kuntum maalintaa intay dhannaayeen dadka ka weysaystay qaala wuxuu yidhi wa waziyaada siddeetan iyo ka badan bay sii dhannaayeen muttafaqun calayh hadihi riwaayat اlbukhaari meesha laba shayba waa ku jiraan baabka waxa loo soo qaatay oo ah weelkan inuu ahaa weel dhagax ah la isticmaali kara weelka hadduu dhagax yahay ama dhoobo yahay ama caro yahay ama wuxuu doonaba ha ahaado marba hadduu carada ka yimid si allaaliya sidii loo sameeyaba laba waxaa kaloo ku jira meesha gacanta nebiga calayhi salaatu salaam inay daahir tahay oo biyihii mustacmal aysan noqonaynin maxaa yeele saxaabadu dhowr mar bayna dhacday tan oo kale weliba markan keliya maaha mar waxaa jirtay saddex boqol iyo ziyaado saxaabo ah oo iyagoo musaafir ah biyana aan haysanin ay biyo ka cabeen oo ay ka weysaysteen oo ay ka waraabsadeen weliba sifraaradooda ka buuxsadeen wa fii riwaayatin lahu walimuslimin riwaayad kale jirto muslim iyo bukhaariba warinayeen ana nabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam dadkii hadday weyse la'aan yihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam dacaa waa u yeeray biinaain min maain weel biya ii keenu yidhi fa utiya markaasaa waxaa loo keenay biqadaxin weel baa loo keenay oo raxraaxin fiihi shayun min maain waxaa nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam weel raxraaxin xoogaa waasic ah fiihi shayun min maain hadduu shaygu waasic yahay biyuhuna yar yihiin maxaa dhacaya biyihii waa yar yihiin macnaha xagga hoose un weeyaan fa wadaca marka nebigu waa dhigay calayhi salaatu wasalaam asaabicahu farihiisii buu geliyey fiihi weelkii qaala anas wuxuu yidhi fajacaltu waxaan gudagelay anduru inaan fiirinayo ila almaai biyihii oo yambucu ka burqanaya min bayni asaabicihi sal allahu alayh ali wasalam farihiisa dhexdoodu burqanayaan gacantii buu geliyey weelkii biyaha gacantii xitaa ma wada qarinayo biyihii waxay ka burqanayaan faraha dhexdooda nebiga calayh salaatu wasalaam saxaabadii waa ka weysaysteen wixii cabbi karana waa cabbeen malaha marka wuxuu yidhi anas faxarastu waan tiriyey wey xarsiga waxaa loola jeeda waan tiro koobay wey man tawada'a inta ka weysaysatay maa bayna sabciina ila amaaniin toddobaatan ilaa sideetan bay u dhexeeyeen riwaayadda horena waatay tiri sideetan iyo wixii ka badan bay ahaayeen macnaha markuu intaa marinaya tiradii waa tiro gafay ma laha ama intaasayba kaga go'day isaga wa can cabdillaahi bni zaydin radi qaala wuxuu yidhi ataanaa annabiyu sala allahu calayhi waaalih wasalam nebiga allaa noo yimid xaggee gurigiisii weeyaan fa akhrajnaa lahu waanu u soo saarnay maaan biyo fii thawrin dheri ku jira weeyaan oo min sufrin weelkaasoo sufrad ah oo waa digsigii weeyaan fatawada'a waa ku weysaystay nebiga calayhi salaatu wasalaam macnaha weelka haddii kirligii ama digsigii ku jiraan biyo waa lagu weysaysan karaa fatawaa nabiga marka nebigu waa isticmaalay halkan marka isna waa sida baabka oo oh, waa jawaaz ulbayaan in ay bannaan tahay digsiyada biyaha ku jira ama birta weelka ah, biyaha ku jira in la isticmaali karo hadduunan dahab ahayn ama fida ahayn nooc allaaliya noocu birtaasi noqotaba rawaahu lbukhaariyu baa warinaya asufra marka la yarina bidami saadi saadka oo la godo iyo wayajuusu waxa bannaan kasrihaa sifra la yidhaahdo huwa nuxaas waa weelka ka samaysan nuxaasta atawri la yirina kalqadaxi weeyaan wa huwa bitaai ta la akhriya almuhanaati laba dhibcood le min fowq xagga kore wa can jaabiri waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wali wasalama dakhala calى rajulin nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u soo galay nin oo min alansaari ah nin reer ansaareed ah ayuu nebiga u soo galay wa macahu saaxibun lah ninka reer ansaareed waxaa la joogay saaxibun lahu saaxiib isaga uu lahaabaa la joogay faqaala rasuulu lahi sal اllahu alayh wali wasalam baa marka hadlay oo wuxuu yidhi in kaana cindaka maun baata hadihi اleyla fii jannatin in kaana hadduu agtaada ahaaday waraabi wey in kaana hadduu agtaada ahaaday in kaana hadduu ahaaday cindaka agtaada maaun biyo baata baryay haadihi اleyla xalay macnuhu waa maxay waa biyo la xarfiyo wey waa biyo qabow haddaad hayso oo fii shannatin qarbadkii ku jira wailaa haddaynan intaa ahayn biyo qabow aynan meeshii oolin karacnaa afkayagaanu ku cabinnaa afkaanu ku cabbinnaa waa fuuqsanaynaa macnaha biyaha meesha yaalla rawaahu albukhaariy marka inay bannaan tahay ayaa laga qaadanayaa in afka lagu cabo sida xoolihii oo kale waa ashannu marka la yirina alqirbatu weeyaan qirbadkii wa can xudayfata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi ina nabiya sala allahu alayh waalih wasalam nebiga alle nahaanaa waa noo diiday can alxariiri waاddibaaji wاshurbi fi aaniyati اdahabi wاlfidati afar shay weeyaan nahaa nebigu waa diidey nahaanaa waa noo diiday ummat alislaam haddaan nahay can ilxariiri buu noo diidey xariirtii saafiga ahayd iyo wadibaaji xariirta teeda adag weeyaano iyadii waxyaabo kalaa laysku daraa taana nebigu waa noo diiday salawaatu ullahi wasalaamu calayh washurbu sidoo kale wuu noo diiday cabitaankii aanu ku cabayna fii inaai weelashi addahabi ahaa iyo walfidati qalinkiiba afartaaba nebigu waa noo diiday salawaatu ullahi wasalaamu calayh weelasha dahabkaa iyo fidada yaan wax lagu cunin yaan wax lagu cabin sidaasoo kalena xariirtii ha layska ilaaliyo waa la diiday iyaduna xariirta la diiday kitaabu libaaskan soo socotayba noogu iman doontaa iyadu iyadoo si fiican loosii tafsiilinayo qadarka la diiday iyo qadarka la ogolyahay qadarka la ogolyahay haddaad aragto wixii intaa ka dambeeyana waa laguu sheegi doonaa yaa loo diiday ma rag iyo dumarba maya iskuma jiraan dumarka waa u bannaan tahay waanu arki doonaa ragga laakiin waa loo diiday dahabkii sidaasi la eg dumarka waa u bannaan yahay laakiin ragga waa loo diiday ha yaraada ama ha weynaada waa loo diiday wixii daruuro ah waa la ogol yahay daruuradu maxay noqonaysaa waa la arki doonaa axaadiista nebiga calayh isalaatu wassalaam wa qaala nebiga marka wuxuu ku cileeyey afartan waa idinka xaaraam cidina uma bannaana hiya lahum fi dunya afartaasi waxaa iska leh lahum iyagii gaaladii weeyaan fi dunya adduunyadii afartaas uma aragtaan ha gaaladiibaa iskale adduunkan oo iyagu say doonaan ha u isticmaalaan maxaa yeelay asalkaba wixii iyaga annaga la inaga xarimin iyaga lagama xarimin maxaa dhacay sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay daa'iradii weyneed iyo albaabkii weynaa ee wax laysku amraye layskana reebayay baynan soo gelin oo ah qofka islaamku xaaraam ka ahaa waxni iyagu khamrigii bay cabbayaan doofaarkii bay cunayaan waxay ictiqaadsan yihin inuu xalaal u yahay laakiin asalku xalaal maaha ma waxaanu leenahay doofaarka iska dhaaf oo khamrigaha cabina maya islaamka soo gal marka hore uma markaasay imanaysaa waxaan kale oo dhan hiya lahum iyagay u tahay fi dunyaa adduunyadii xalaal ay u tahay wa hiya idinkuna ummadda islaamka ah wa hiya lakum idinka way idin tahay fi laakhirati xalaalun weeyaan idinka way idin sugnaanaysaa aakhirada dambe muttafaqun calayh wa can ummi salamata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha أن rasuul اlahi صلى اllahu alayh ali waslama qaala wuxuu yidhi alladii yashrabu fii aaniyati alfidati dhegaysa hadda qofka weelka qalinka ama dahabka wax ku cabaya dahabka wayba adag tahay laakiin ka fidada ah way ka sahlantahay fidada ama waxaa la yidhaahdo qalinka way sahlan tahay silfarka weeyaan weelal badan oo qalin ah waa la heli karaa ama koobab ha noqdaan wax lagu cabo ama qaadooyinkii iyo fargeetooyinkii iyo midiyihii ha noqdaan waa sahal waa la heli karaa sidaa darteed qofka waa inuu iska dhowro haddii kale ciqaabkana ku dhacaya alladii kan yashrabu cabaya fii aaniyati weelashii alfidati qalinka ahayd qofka wax ku cabaya inamaa yujarjiru waa kaga shanqarinayaa fii baطnihi calooshiisa naara jahannam oo qofka jarjarka waxaa la yidhaahdaa qurquradii iyo waxa dhuuntiisa kasii daadegaya shanqarta ka yeeraysaa la yidhaahdaa jarjara luqada carabiga alladii yashrabu marka ka wax ku cabaya fii aaniyati alfida lafdigii kalena wuxuu ah fii aaniyati dahabi walfida wuu iman doonaa labadaa weel qofka wax ku cuna ama wax ku cabaa inamaa yujarjiru waa kaga shanqarinaya fii baطnihi calooshiisa naara jahannam mutafaq calayh wa fii riwaayati limuslimi waxaa ku soo arooray ina aladii kan yakulu cunaya aw yashrabu ama cabaya fii aaniyati alfidati wاdahabi weelasha dahabka iyo fidada ah inamaa yujarjiru fii banihi naara jahanam wey marka w fii riwaayatin lahu waxaa ku soo arooray man shariba fii inaai min dahabin man shariba qofka caba fii inaa'in weel ku caba min dahabin ah weel dahaba qofka wax ku caba aw fidatin ama weel qalina wax ku caba fainamaa yujarjiru kaasi waa kaga shanqarinaya fii banihi oo wuxuu ku ridayaa calooshiisa waa naara min jahanam naar jahaname ayuu calooshiisa ku riday haba diyaarsada wey macnaha waa gelayaa naarta kitaabu halka marka waxaa inoogu soo dhammaaday baabkii ahaa aaniyada halkan waxaan ka gudagelaynaa kitaabu libaas waa kitaabka saddexaad kitaabu libaas wixii la xiranaya oo dhan maxaa xalaal ah maxaa si xaraam ah baabu isticbaabi اthawb اlabyad wuxuu u baab yahay in la jeclaystay dharkii cadcaddaa wa jawaazi اlaxmari sidoo kale dharka guduudanna markaan dhamaynamaya baabu istixbaabi thawb اlabyadi wuxuu u baab yahay in la jeclaystay dharkii caddaa wa jawaazi اlaxmari sidoo kale waxaa bannaan alaxmari dharka guduudanna waa la xihan karaa wاlakhdari dharka cagaaranna waa la xihan karaa wاlasfari dharka boorboorkaana waa la xihan karaa wاlaswadi ka madowna waa la xihan karaa wajawaazu waxaa bannaan wa jawaasihi iyo bannaanshihiisa min quطnin wa kutaanin waa isku marka la qurdho bixiy marka kaleba wa shacrin iyo tinti wa suufin iyo suuf iyo waayriha wixii la halmaala intaba haddii dharku ka samaysan yahay waa noocan hadda dhogorta laga sameeyo ama wixii la mid ah kulli waa bannaan yahay ila alxariira dharka xariirta laga sameeye mooye dharka xariirta laakiin ma bannaana qadarka aan la ogolayn iyo waxa la ogol yahay waan arki doonnaa iyada qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa bani aadam qad anzlna calaykum libaasa yuwaari sawaatikm wariishan wlibaas taqwa dalika khayr ya bani aadama ya ayuha aladiina aamanuu lama dhihina ya bani aadam ha la yidhi maxaa yeele libaasku aadanaho dhan uu ka dhexeeya muslimiintu gaar uma laha yaa bani aadama war inta aadan dhalay qad anzalnaa waa idiin soo dejinay calaykum dushiinna libaasan dhar baan idiin soo dejiyey libaaskaasoo yuwaari asturaya oo daboolaya sawaatikum xumayaalkiina daboolaya dharka ilaahay wuxuu inoo siiya inuu cawrada asturo laakiin hadduu dharkaagii cawrada asturayn dhar maaha dhar maaha khaasatan marka salaada lagu jiro hadday cawradii muuqato salaadaasi waa burtay maxaa yeele shuruud asalaa waxaa ka mid ahaa satrulcawra oo waxaa soo gudagelaya dadka qaarkiis saraawiisha ay qabaan oo kale hoos hadday oga dhacdo oo cawradii ay muuqato khalaas wey salaadaasi waa burtay waa inuu soo celiyo weyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala dharkan wuxuu noogu soo dejiyey in aanu ku asturno sawaatikum xumayaalkiinna wariishan mid jilicsan iyo marka kaa intaba ilahay waa idiin soo dejiye walibaasu taqwa libaaskii ama huugii taqwada ilaahay ahaa dalika khayrun kaasaa khayr badan waa laba libaasi weyaan libaas ama dharna huna dharka korka koraa laga qaataa oo laga huwadaa cawradaa lagu asturaa dhar kalena waa jiraa oo qalbigaa loo xiraa oo waa taqwada ilaahay kaasna marka labadii libaas marka lainoo sheegay yaa ilaahay wuxuu fadilayaa oo ilaahay subxaanah wa tacaala sara marinayaa libaaskii taqwada ahaa oo wuxuu yidhi walibaasu taqwa libaaskii taqwada ahaadaybaa daalika kaasaa khayrun khayr badan kaa ku dadaala kan kore haddaad uun dhar aad radbax un haddaad iska haysato oo aad cawradaadii uu ku asturayo muhim maaha tagayurkiisa iyo dhar badan inaad qabtid hal mare haddaad qabto oo weligaabaad iska haysato wax dhibo ay kuu keensanaysa maleh shareecadana ku dhihi maysa maad bedelatid oo dhar cusub xiratid lagu dhihi maayo laakiin libaasu taqwa waa muhim weeyaan qofka intuu ka aradan yahay qalbiga korkii korena dhar ka qaba ayaan darri weeyaan waxaa dhaama adigoo korka kore ka aradan laakiin qalbiga dhar ka qaba taqwada ilaahaya subxaana wa tacaala wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wajacala lakum ilaahay waa idin yeelay saraabiila saraawiishii weeyaan taqiikum taasoo idinka dhowraysa alxara kulaylkii iyo wasaraabiila saraawiil taqiikum idinka dhowraysa ba'sakum marka dagaalka aad gashaan idinka dhowraysa marka saraawiil qabowgii iyo isaga celisaan iyo kuwa dharkii baa loola jeedaa aad dagaalka markaad gelaysaan xirataan intaba ilahay waa idin yeelay وعن ابن cabاasi waxaa laga wariyey radي الlahu tacalى canهuma ana rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalama qaal nebiga alla wuxuu yidhi albisuu min hiyaabikum dharkiinna waxaad ka xirataan albiyaada kan cadcad xirta dharkiinna nooca cadcad xirta bal fainaha maxaa yeelay dharka cadcad min khayri hiyaabikum dharkiinna kuwa ugu khayrka badan weeyaan wakafinuu dharkaa cadcadna ku kafaniya fiiha gudaheeda ku kafaniya mawtaakum dharkaa cadcad kuwiina dhintayna marada cad ha loo xiro oo meeshu waa maxay dharkan cadi waa fadli badan yahay waa khayr badan yahay waa wanaag badan yahay haddaadan xiranina dhib ma leh maxaa waxaan arkaynaa nebiga oo dhar kale xirtay midabba kale leh qofka dhintay in lagu kafaniyaa dharkii cadcadda waa wax wanaagsan haddiise dhar madmadow aanu u xirno dhib male iyaduna ee waa laga wanaagsan yahay weeyaan rawaahu abu daauud baa wariyey wtirmidiy wqaala xadiiثu xasanu صaxiix وcan samurata bni jundubin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه ali wslam wuxuu yidhi albisuu labista albiyaada kan cadcad labista fainahaa kan cadcadi aطharu iyadaa طaahir ahaansho badan wa aطyabu iyadaa wanaagsan kaasaa idin wanaagsan oo idin طaahir ahaansho badan wakafinuu fiiha dharka cadcadna ku kafaniya mowtaakum kuwiina dhintay rawaahu الnisaa'iyu baa wariyey wاlxaakimna waa wariyey waqaala xadiiثu صaxiix وcan اlbara bni caazib waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh walih wasalam marbuucan nebigu wuxuu ahaa salawaatu اllah wasalaamu caleyh waa la inoo tilmaamaya marbuucan min الrijaal oo waxaa loola jeedaa ragga kuwooda dhexdhexaad ku ahaa riwaayaddii kalena waatay odhanaysay laysa albaa'inu wala اlqasiir mid dherarkiisu tegsan yahayna ma ahayn ku gaabanna ma ahayn calى ribcati min arijaali lafdi kalaa dhahaye ragga kuwooda dhexdhexaadka nabiga lagu tirinayay salawaatu اllahi wasalaamu calayh walaqad ra'aytuhu marka taa muhim ma ahee waxa loo soo qaatay baabka xadiidka waa kan bara bni cazib wuxuu yidhi walaqad ra'aytuhu waa arkay nebiga alle fii xullatin xamra'a xulladu waa isku joogga weeyaan maradii hoose iyo maradii sare labadiiba isagoo nebigu uu qabo uu ku taagan yahay xamraa iyagoo gudguduudan maa ra'aytu ma aanan arkin siduu ugu quruxsanaa weeyaane maa ra'aytu maanan arkin shay-an maanan arkin qatu weligay axsana minhu uu nebigu kaga qurux badan yahay labada maro ee uu qabay xullada uu qabay nebigu calayh salaatu wasalaam dhar uu kaga qurux badan yahay ima soo marin buu muttafaqun calayh meeshan marka waxaad aragtaa nebigu calayh salaatu salaam midabkii caddaa midabaan ahayn inuu xirtay dharka waa bannaan dharkii guduudnaana marka dharkii guduudnaana waa bannaan tahay riwaayadaha qaarkood baa jira dharkan guduudan diidaya laakiin sax ma aha walidalika bacd alculamaa waxay isku dayaan inay jamciyaan imam ibn اlqayim raxmat اllahi tacala aleyh fi kitaabi zaad almacaad fi hadyi khayr اlcibaad aad iyo aad buu oga niqaashaa arrintan yadaa inuu jamciyona waa isku dayaa wa can abi juxayfata waxaa laga wariyey wahab bni cabdillaahi suwaai wahab alkhayr ninkii la dhihi jiray weeyaane radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya ayaan arkay sal allahu alayh ali wasalama bimakkata wa huwa bilabtax meeshii abtax la dhihi jiray bannaanka ahayd isagoo jooga oo fii qubbatin lahu xamraa wuxuu nebiga ku jiray calayhi salaatu wasalaam qubba waa teendhada weeye lahu nebiga uu lahaa oo xamraa ah, iyaduna casaan ahayd waa teendha guduudan weeyaan oo min aadamin laga sameeyey harag fakharaja bilaalun baa baxay bilaal baa soo baxay oo biwadu'ihi weysadii nebiga calayh salaatu wasalaam macnaha waa maxay biyihii nebiga uu ku weysaystay calayhi salaatu wasalaam ayuu bilaal soo qaaday fa min naadixin wanaa'ilin dadkii weysadii nebiga laysku dilaya calayhi salaatu wasalaam qof walba inuu barakaysto fa min naadixin qof qoyaan gaaray naadixu waa rushaynta wanaa'ilin iyo qof waxyaabo yaryar oo qoyaan yaryar uu ka gaaray intuba waa lahaayeen fakharaja nabiyu sala allah alay wasalam muhimaddu waa kan marka xadiidka sabab nusuulka ee sababta loo soo qaatay maxalu shaahidkiisa wuxuu yidhi fakharaja waa soo baxay annabiyu sala allahu alayh waalih wasalam wacalayhi isagoo qaba xullatun xamra'a isku joog guduudan isagoo qaba kaannii anduru waaba moodaaba haddadan aan hadlayo kaannii andur inaan arkayo ilaa bayaadi saaqay labadiisa adimood ee hoose caddaantooda inaan arkaya ad fatawada'a nebigu waa weysiistay waadana bilaalu bilaalna waa adimay fajacaltu waxaan gudagelay atatabacu faahu afkiisa inaan raacraacayo bilaal markuu adimayey afkiisa inaan raacraacayo oo ah haahuna wahaahuna xaya cala asalaa xaya cala alfalaax marka la leeyahay weyaan yamiinan yaquulu waa dhahayay markaa yamiinan midig iyo washimaalan bidix xaya cala asalaa xaya cala alfalaax sidaasuu dhahayey uma rukizat lahu canaza nebiga calayhi salaatu wasalaam rukizat waa loo muday weeye lahu nebiga calayhi salaatu wasalaam canazatan ushii ahayd ushii ahayd waa ushan hoosta hoose birta ku leh ama saalimow dharre koonfurta yidhaahdaan ama takidii weeyaan uma rukizat lahu nebiga waa loo muday canazatan baa loo muday oo macnuhu waa maxay waa sutradii weeyaan sutradii maadaama dhulku bannaan iska yahay wax sutro aan aysan jirin ushaasaa marka nebiga looga dhigi jiray sutra salawaat ullahi wasalaamu caleyh fataqadama nebigu waa soo hormaray fasallaa waa tujiye dadka yamuru ushaa marka gadaasheeda maadaama iyadu ay sutro tahay ushaa gadaasheeda waxaa soo mareeyey yamuru waxaa marayay bayna yadayhi xaggiisa hore alkalbu baa marayey walximaaru baa marayey laa yumnac looma diidaynin usha gadaasheeda wax allaale iyo wixii maraaba looma diidaynin ey baa marayey dameer baa marayey oo horay loo yiri qofka ay hor maraan salaaddiisii waa buraysaa macnuhu waa maxay ushaasaa sutra u ahayd muttafaqun calayh alcanasa la yirina bifatxi nuuni nuunka oo la kordhigo naxwa almukaara mukaarada bahasha la yidhaahdo oo kale weeye ama waa sida ushaa afka dabada dambe ku leh birta ku weeyaan وعن أbي رمثة waxaa laga wariyey رفاcة التmيمي ninkii la dhihi jiray wey رضي الله تaعالى عنه qاala wuxuu yidhi ra'aytu waan arkay rasuul الlahi baan arkay slى الlaه عليه وaله وسلم وعalayhi isaga oo qaba thوbani أkhضrani laba mar oo cagcagaaran buu qabay rawah abu daؤuud baa wariyey والتirmidiي بإsناadi صaحيiحi marka meeshana waxaa ku cad dharka cagaaran inuu nebigu qaatay عalaيه الصلاة سلام ayna bannaan tahay in la qaato wax dhiba ma laha وعan jaabir waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه ana rasuul اlahi salى اllahu عalيه ali waslm dakhala waa galay yowma fatxi makata waa galay fatxu maka nebiga alayh salat slam magaalada makuu soo galay wa calayhi isaga oo qaba madaxiisii weeyaane cimaamatun sawda cimaamad madow buu maalintaa qabay nebigu calayh salaatu wasalaam rawaahu muslimun marka in la xiran karo yay daliil u tahay dharkii madoobaana ama camaamad ha noqdo ama macawiis ha noqdo ama shaar ha noqdo ama qamiis ha noqdo ama wuxuu doonaba ha ahaadaba waa bannaan tahay وعن أbي سacيidi waxaa laga wariyey cmr بن xurayثha radي الlه tacالى canه qaala wuxuu yidhi kaأنii أndur waxaabad i moodaa inaan arkaya hadda ilى rasuuli الlahi salى الlه عليه وsلم وعalayhi isaga oo qaba cimaamaة sawdاء camaamad madow isagoo nebigu uu qabo qad arkha isagoo sii daayey طarafayha labadeedii daraf sii daayey bayna katifayhi labadiisa garbood dhexdooda oo macnuhu waxa weyaan camaamad markuu qofku qaato horay ayay soo aadaa waxaa kaloo bannaan in labadiiba gadaal la aadiyo marka nebigu calayhi salat slam intuu gadaal aadiyey labadeedii daraf labadiisa garbood dhexdooday ahayd macnaha wuu noo tilmaamayaa sidii uu ku arkay rawaahu muslimun maxalu shaahidku waxa weeyaan in ay camaamadu madoobayd oy bannaan tahay dharka madowna w fii riwaayatin lahu waxaa ku soo arooray ana rasuul lahi sal اllah alay wasalam khaطaba annaas dadku u khudbeeye nebigu wa calayhi isaga oo qaba cimaamatun sawda ayuu nebiga u khudbeeyey wcan caaishata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canha qaalad waxay tidhi kufina rasuulu lahi sal اllah alay slm rasuulka alle waa lagu kafaniyey fii alaaثati ahwaabin saddex maraa nebiga lagu kafaniyey biidin bay ahaayeen saddexduba way cadcadaayeen suxuuliyatin bay ahaayeen meeshaa suxuuli dharkii laga samayn jiray yeman bay ahayd iyo halkaa laga keenayey ayaa loo nisbeeyey oo min kursufin suuf laga sameeyey laysa fiiha saddexdaa mara muunan ku jirin qamiisun kuma walaa cimaamatuna kuma jirin muttafaqu calayh asculiya marka la yirina bifatxi siini siin oo la kordhigo wadamiha isagoo la godo suxuuli la dhaho iyo isagoo saxuuli la dhahaba wax la yiraahdaba iyo wadami lxaai oo la reebo suxli haddii la godana suxuuli bay noqonaysaa almuhmalatayn labadaba aan dhibic lahayn hiyaabun weeye nusiba ila suxuul meeshaasaa loo nisbeeyey qaryatun biاlyaman weeyaan alkursufna alquطni weeyaan waa suufki wa canha caaisha waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi kharaja waa baxay rasuulullahi sal اllahu alayh ali wasalam waa baxay daata khadaatin aroor arooryaha ka midoo nebigu baxay salawaat اllah wasalaamu calayh maalin maalmaha ka mida aroor hore ay tahay weliba yuu nebigu soo baxay kharaja waa baxay rasuulu llahi sal alay wasalam daata khadaatin aroor arooryihii ka mid ah wacalayhi isaga oo qaba mirun muraxalun min shacri aswad mirun nebigu calayhi salaatu salaam go' buu qabay waa kow go'a isaga almuraxal waa waxa laga sameeyey raxliga waxaa la yidhahda heeryadii oo kale geela midda la saaro oo min shacrin laga kaasoo aswada madooba marka qabowga u yimaado xooluhu dhogor bay yeeshaan soo sowma dhogortaas waa la xiiraya marka la xiiro taasaa laga samaynayaa hadhow dhar laga samaynayaa oo suuf bay noqonaysaa marka maradan sidaasay ahayd awal mirtuna waxaa la yidhahdaa bikasrilmiimi miimka oo lo hoos dhigo waa huwa kisaaun weeyaan waa maro almuraxal la yidhina raxligii bay ka timid bilxaai muhmalati baa la akhriyey wahuwa اladii waa kan fiihi suuraةu raxlin alibili la dhigo waya geela raxligiisa wa hiya alakwaar kawrkuna waxa weeyaan kooraha waxaynu dhihi jirna kaasaa la dul saara marka waa bannaan tahay waa bannaan tahay wa can ilmugiira bni shucba waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa maca rasuuli lahi sal اllah alay slam daata leylatin fii masiiratin nebigaan la socday calayhi salatu salaam habeen habeenadii ka mid ah waa kow hadduu la socday faqaala liya nebigu wuxuu igu yidhi amacaka maaun biyo ma haysataa mugiira bni shucbow wax biyo miyaad haysaa qultu waxaan ku idhi nacam haa fanasla nebigu waa degey can raaxilatihi neefkiisii uu saarnaa safar baa la ahaa xadiidku waa dheeraa safar iyadoo la yahay ah, muqhir ah, bn shucba wuxuu go'aansaday inuu nebiga la socdo oo nebiga ilaaliyo oo waana la sheekaysanaya sidii loo socday buu nebiga calayhi salaatu wasalaam waa habeenbar ayuu wuxuu ku yidhi war biyo ma haysaa haa biyihii buu marka nebigu calayhi salatu wasalaam haddii la yidhi fanazala waa degey xaajuu aaday nebigu calayhi salaatu wasalaam fanazala nebigu waa degey can raaxilatihi geeliisii qaalintii uu saarnaa nebigu waa ka degey famashaa waa socday xataa tawaara ilaa iga qarsoomay fii sawaadi leyli habeenka mugdigiisa iga qarsoomay malaha cadday ahayd ilaa uu nebigu calayhi salatsalaam ka libdhay waa sii socday uu qarsoomay uma jaaa dabadeed markuu soo dhammaystay uma jaaa waa yimid nebigu calayhi salaatusalaam intaa kadib faafraqtu calayhi waxaan ku faaruqiyey macnaha waxaan u qalluuciyey ku shubay weeyaan min alidaawa weelkii faasla marka nabigu alayh salaatu wasalaam buu ugu shishubaya faasla nebigu waa dhaqay wajhahu gacmihiisu marka hore dhaqay sidii riwaayadda kale ay tilmaantay kadibna nebigu alayh salaat salaam wejigiisu dhaqay wejiga hadduu dhaqay waa weysaysanaya maxaa ku xiga waa gacmihii nebigu alayh salaat salaam jubbad buu qabaa wa calayhi nebigu wuxuu qabay jubbatu min suufin maxalushaahidka xadiidka loo soo qaatay waa halka in la inoo tilmaamo inay bannaan tahay dharka suufka in la xiran karo falam yastaic nebigu calayhi salaatu salaam muunan awoodin marada inaad iska jiidid wey markaa gacanta dhaqaysid laakiin haddii gacantii ay yar tahay ee gadaal loo riixa ma riixmayso in la weysaystana waa la rabaa maxay noqonaysaa marka falam yastatic nebigu muunan awoodin an yukhrija inuu saaro diraacayihi dhudhumahiisii marka hadduunan awoodin waxay noqotay xataa akhrajahumaa min asfalin ilaa uu xaggii hoose ka soo bixiyey wuu iska saaray iyadoo dhanba gacantii xagga hoosu ka soo bixiyey marka waa dhaqay caadi buu u dhaqay kadibna hadhow wuu gashtay weyaan falam yastatic nebiga muunan awoodin an yukhrija inuu soo saaro gacmihiisii eh, inuu soo saaro diraacayhi labadiisii dhudhun minha jaakadda xaggeeda inuu ka soo saaro xataa akhrajahumaa ilaa uu soo saaray min asfalin xagga hoose min asfali ljuba jubbada xaggeeda hoose fakhasala diraacayhi labadiisii dhudhun buu dhaqay wamasaxa bira'sihi madaxiisuu masaxay kadibna maxaa ku xiga lugihii weeyaan laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam qabla qadaa'i alxaaja waa weyse qabi maxaa u bannaan marka almasxa cala alkhufi baa u bannaan marka wuxuu yidhi muqira bna shucba faahwaytu uma ahwaytu waxaan u foorarsaday lianzica inaan ka siiba nebiga calayhi salaatu wasalaam khufayhi labadiisa khuf inaan ka bixiyo oon dhaho iska dhaq lugihii faqaala markaasuu nebiga wuxuu igu yidhi dachumaa muqiirow dhaaf fa innii anigu adkhaltuhumaa labadani waa geliyey lugahayga aahiratayn xaalay yihiin markaan gashanayay waa weyse qabay maadaama hadda iga burtayna waxaa ii bannaan musaafirka alaaata ayaamin walayaalihinna saddex habeen iyo saddex maalin ayaa ii bannaan oo shan salaadooda waajib ah allaali intaa doontae sunnaa marka daachumaa dhaaf fa innii anigu adkhaltuhumaa waa geliya labadan lugood khufka waa geliyey daahiratayni xaalay yihiin wamasaxa dabadeedna waa masaxay calayhima xaggii koru ka masaxay muttafaqun calayhi wa fii riwaayatina waxaa ku soo arooray wa calayhi nebigu wuxuu qabay jubbatun buu qabay jubbadaasoo shaamiyatun shaam iyo halkaa lagu soo sameeyey dayiqat alkumayni labadeeda gacmoodna ay aad u yaryihiin kumka waxaa la dhahaa meeshan gacanta ah halkanna ay aad u yartahay gacanta ah w fii riwaayatina waxaa ku soo arooray ana hadihi qadiyati kanat fii ghaswati tabuka qadiyadan ama qisadani waxay dhacday ghaswatu tabuka markii laga soo laabtay safar dheer buu ahaa marka eh, muqhir eh, bna shucba habeenkaa nebigu waardiinayay salawatu ulah wasalaamu aleyh waana la sheekaysanayey xadiis badan buuna meesha ka wariyay qisooyin kana ka mida ugu caansan ugu macruufsanna wallah subxaana wa tacala aclam haye